alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii xilyatu aalib alcilmi lishaykh alcallaama bakri ibni cabdillaahi abi zayd raximah llah sheikhu waxau uhi raximah ullah laa taa'ifiyat walaa xisbiyatn yucqadu alwalaa'u walbaraa'u calayha e, kooxaysi ma jiro walaa xisbiyatun guroobaysina ma jiro e, yucqadu alwalaa'u walbaraa'u calayha lagu guntaayo lagu xidhaayo jeclaanshaha iyo dhoweynta iyo necbaanshaha iyo berinoqoshada ee daa'ifadaa lagu xidhayo ama guruubkaa lagu xidhayaa ma jirto yacni wax islaamnimadiiyo sunnada ka sokeeya oo laysku markaa laysku dhoweynayo ama laysku fogeynayo oo walaa iyo bara' lagu xidhaya ma jiro dadka muslimiinta waa dad walaala ah waa inay noqdaan marka walaalo ilaahay wa kunuu cibaad allahi ikhwaana waana inay xaqa ku midoobaan xaqana wada qabsadaan qof walbana sida markaa uu iimaanka iyo taacada ugu fiican yahay iyo sunnada iyo itibaaca lagu xidhiidhiyaa ee laguna fogeeyaa siduu uga fog yahay awhaqu cura aliimaani alxubu fi llahi walbuqdu fi llah guntimaha iimaanka waxaa ugu adag in allah dartii cid lagu jeclaado allah dartiina cid lagu naco cidda allah dartii lagu jeclaanayaa waa cidda islaamnimada iyo sunnada iyo taacada ku fiican ee haysatee ku dheggan ayaa la jeclaanaya oo mar asalka islaamnimada la ysku xidhiidhinaya marna waxaa la ysku xidhiidhinaya waxa weeye taacada oo haddii cidii asalkii islaamnimo ay haysato laakiin taacaadkii ayna ku fiicnayn oo macaasidiiyo dembiyadiiyo fisqiga ay dabaalanayso faasiqii yacni waxa xumaantee uu ku jiraa lagu necbaanaya asalka islaamnimona waa lagu jeclaanaya gees waa laga xidhiidhinayaa geesna xumaanta uu ku jira ayaa lagu nacayaa oo lagaga beri noqonaya allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid marna waxa weeye sunnada ayaa lagu xidhiidhinayaa iyo ictiqaadka ahlusunna waljamaca iyo manhajka qumman inuu haysto ku sugan yahay waxaana lagu eh, fogaynayaa hadduu markaa waxa bidca iyo baadi uga weecday ou ka inxiraafay ariiqii sunnada iyo ictiqaadkii qumanaa iyo manhajkii qumanaa hadduu ka weecday ou bidca iyo baadi markaa waxa qaatay ou bidcadii ku baaqaayo markaana bidcada waa lagu fogaynaya waxaa lagu jeclaanayaa oo lagu xidhiidrinayaa inta uu ku wanaagsan yahay waxaana lagu nacayaa oo lagu fogaynayaa inta uu ku xun yahay ama gaalada iyaga waa la necbaanayaa itlaaqan oo markaa nacayb iyo cadaawad iyo colaad ayaa markaa loo haynaya yacni markaa diin ahaanna looma jeclaanayo wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu biاllaahi waxdah sheikhu waxau uhi raximah ullah ahlulislaami laysa lahum simatun siwa alislaam cidda islaamnimada u ehelka ahi uma sugnaan wax calaamada ah oo islaamnimada ka sokaysa islaamnimada wax ka sokeeya oo calaamadii uma sugnaan magacoodu waa islaam waa muslimiin islaamnimadaana waa isku tilmaansanayaan waana isku xidhiidhinayaan wasalaam nabadgelyo yani markaa korkeenna ha ahaato ay wasalaamu calaykum fayaa taaliba alcilmi baaraka allahu fiika wa fii cilmika utlub alcilm ka cilmiga doonayow baaraka allahu fiik allah ha ku barakeeyo wa fii cilmika cilmigaagana ha barakeeyo utlub ilcilma cilmiga doon oo raadi watlub ilcamal camalfalka aad cilmiga ku camalfalaysana raadi oo doon wadcuu ila allahi tacaala calaa ariiqati salaf xagga allahna dadka ugu yeedh oo inay marka waxa weeye diinka ilaahay iyo taacada ilaahay ay haystaan oo qabsadaan oo allaha keligii caabudaan rasuulkana sala allahu aleyh wasallam ay ateecaan oo u hoggaansamaan oo raacaan yacni sidaas marka ugu yeedh calaa ariiqati salaf wadada salafka korkeeda xaalaad ku sugantahay ugu yaadh ama calaa ariiqati salaf waddada salafka korkeeda ugu yaadh oo bimacnaa sida marka waxa weeye islaamnimada loogu camal falayo ee loo raacaya waa inay tahay ariiqii salafku ay raaceen siday markaa u dabaqeen ee u fuliyeen ee ugu dhaqmeen nusuusta iyo adilada siday u fahmeen waa in loo fahmaa siday u fuliyeen oo ugu dhaqmeen oo ugu camal faleenna waa in loogu camal falaa manhaj khilaafsan manhajkii salafka salafka waxa weye waa dadkii hormaray ee khayrka lahaa waa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo dhammaantood wada khayr lahaa oo markaa khayr wada khayr badnaa ummaddana ugu khayr badnaa khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum kadib marka waxa weeye ciddii markaa dariiqii saxaabada raacday oo si wanaagsan u raacday oo taabiciintii atbaacu taabiciintii yani markaa ka mid ahaa iyaguna waxay soo gelayaan salafkii bay soo gelayaan waa alquruun halaaa ayaa salafka looga jeeda asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii saddexdii qarni ciddii marka waxa weeye dariiqii saxaabada raacday oo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta ka mid ah waxay soo gelayaan salafkii bay soo gelayaan ciddii dariiqii saxaabada ka weecatay oo si wanaagsan aanu raacin ee waddo kale qaadday walow qarniyada haba noolaato oo wakhtigii taabiciinta ama wakhtigii atbaacu taabiciinta ha noolaado ma noqonaayo mid salafka markaa la higsanayo ee waddadooda la raacayo ka mid a waayo cidda markaa ka dambaysay yacni asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam iimaanka u dheereeyey ciddii ka dambaysay waxaa loo shardiyey wanaaggooda iyo ammaanta la ammaanaayo inay markaa si wanaagsan u raaceen allahu wuxuu yidhi waalsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada allah wuxuu inoo sheegay yacni markaa saxaabadii saabiqiinta ahaa ee muhaajiriin iyo ansaarba lahaa ee iimaanka u soo dheereeyey iyo ciddii dariiqooda si wanaagsan u raacday waxaa soo gelaya dadkii ka dembeeyey ee markaa dariiqooda raacay qarniyadii ka dambeeyey ee dariiqooda raacay ayaa soo geliyey waxaa loo shartiyey biixsaan si wanaagsan inay u raaceen oo ku samafalayaan daahiran wa baatinan allah waa ka raalli noqday iyaguna allah way ka raalli noqdeen allahna wuxuu gelinayaa jannaad buu markaa gelinaya radia allaahu canhum waraduu canhu acadda lahum jannaatin waxaanuu ilaahay u diyaariyey jannaad jannaaday weligood ku waarayaan ayuu allah u diyaariyey marka dariiqaa salafka waa in dadka loogu yeedhaa waa in la raacaa walaa takun kharaajan wallaatan fi ljamaacaat ha noqonin mid bixitaan badan oo wallaajan gelitaan badan filjamaacaati kooxaha oo maalinba koox gelaya kooxna ka baxaya koox markaa ammaanaya maalinta dambena markaa caayaya o dhaleecaynaya maalinba koox ku biiraya maalinba koox u hiilinaya maalinba koox u gargaaraya yacni galaabaxaya ha noqon fatakhruja min asacati lilqawaaribi adayiq oo aad markaa ka baxdo min asacati ballaarhka islaamnimada aad ka baxdo ballaarkii aad ka baxdo ila alqawaalib adayiq yacni marka waxa weeye yacni saraha dayiqa ah saraha cidhiidhiga aad u baxdo alqawaalib waa jamcu qaalab qaalab waxa la waxa lagu sargooye wax yacni qaalab shayga wax lagu sarjarayo ee wax lagu qiyaaso ayaa qaalib la yidhahdaa marka waxyaalaha wax lagu qiyaasee cidhiidhiga ah aad marka u baxdo wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye kooxaha la gelayaa in ballaarkii inta laga baxo cidhiidhi loo baxayo ma cidhiidhi la gelaa falislaamu kulluhu laka jaaddatan wa manhaja islaamku dhammaantii laka adigu ku sugnaaday jaaddatan xaaluu marka waxa weeye wadda yahay wadda cad marka uu yahay wa manhajan iyo marka uu yahay yani markaa ariiq uu yahay jaadada waxa la yaha waddada toosan baa la yidhaahdaa aan qalqallooca iyo markaysaa godgodka iyo waxba lahayn waata laha man salaka aljadad amin alcisaar ka waddada bannaan markaysa marka waxa raaca waxau ka nabadgalaa galaa kufitaanku ka nabadgalaa hadday meesha kala dheerdheer tahay ama ay godgodan tahay ama kurtima leedahay ama ay qalqalloocdo waxaa dhici karta in lagu dhaco ama meelo kala godan iyo meelo kala dheer ay leedahay laakiin meel siman oo wada ah oo waxa weeye aan wax kurtina iyo wax markaa waxa weeye godgoda waxba aan lahayn deeta tan noocaasi waxa weeye waa markaa meel eh, badiba marka aan lagu dhacayn manhajkuna waxaa la waddada markaa la maraa layahay waalmuslimuuna jamiicuhum hum uljamaaca muslimiintu dhammaantood hum uljamaacatu waa jamaacadii xaqa ahayd wey wa ina yad allaahi maca aljamaaca wa ina yad allaahi allaha gacantiisa iyo kaalmadiisu maca aljamaacati jamaacada la jirkeeday ahaatay oo marka waxa weeye jamaacadu allah la jira iyo markaa duubnida yacni xaqa lagu midoobaayo o lagu kulmaayo jamaacadana waxaa laga tilmaamayaa waa jamaacada xaqa ku sugan wey ciddii markaa xaqa ka shaadowday oo ka faquuqantay walow haba tiro badnaatee jamaacadii maaha waxay noqonaysaa firqa madmuumay noqonaysa waxa way noqonaysaa cid xaqii ka faquuqantay oo ka shaadowday noqonaysa jamacada waxaa loo jeedaa waa cidda marka waxa weeye xaqii marka ku sugan baa laga tilmaamaya xaqaa ku kulansan ayaa loo jeeda waatuu cabdullahi ibn mascuud ay ka asaxday inuu yidhi aljamaacatu maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdak jamaacadu waa wixii xaqa waafaqa ayaa jamaaco la yidhaahdaa walow kunta waxdak keligaa baad ahaatidi wixii xaqa waafaqa ayaa jamaacadii ah yacni sanad saxiixa ayuu cabdullahi ibn mascuud kaga soo arooray asarkaas waxaa kaloo marka ay yidhaahdeen bacdu salaf laga soo wariyey inay yidhaahdeen fa ina akhara aljamaacati hum aladiina faaruquu aljamaca yacni jamaacada badankoodu iyagaa jamaacadii ka faaruqay yacni cidda asalkii ku sugan ayaa jamaacadii ku sugan man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabi waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ummaddu tafaaruqayso kala tegayso oo waxau yidhi sataftariqu ummatii ilaa alaain wasabciina firqa kulluha fi nnaari ilaa waaxida ummaddaydu waxay u kala tegaysaa kulluha fi nnaari ilaa waaxida nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo toddobaatankaa firqo ama kooxood kulluha fi nnaari ilaa waaxida dhammaanteed naartay ku sugantao naartay gelaysaa mid keliya mooyaane mid keliya ayaa badbaadaysa waa alfirqa annaajiya waata la yidhaahdo altaa'ifatu almansuura waata la yidhaahdo marka alfirqatu annaajiya halkaasaa laga soo qaadanaya maadaama la yidhi kulluha fi nnaari ilaa waaxida taa badbaadaysa waxay noqonaysaa naajiya mu'addaha ma macnaha ka dhalanaya ya alطaa'ifatu almansuura marka la waxaa laga qaatay xadiiska laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xata yaatiya amru llahi wahum cala dalik yani marka laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii cala alxaqi mansuuratan yani waxa weeye daahiriina cala alxaqi ma riwaayadda kalea sheegaysa marka waxa weye waa almansuura yani alطaa'ifatu almansuura daa'ifadii loo nusraynayo loo gargaarayo xaqa loogu heelinayo waa isla macni weeye alfirqaة الnaajiyة iyo alطaئfaة الmansuurة wa bimacna wkadalika facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaaءi alraashidiin almahdiyiina min bacdii yaduna waa la mid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kasiiran facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaaءi alraashidiin almahdiyiina min bacdii caduu calayha binnawaajid wa iyaakum wa muxdasaati alumuur waxau nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye iyo tafaraaruqu inuu fara badanayo ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka cudurkii markuu sheegay dawadiina waa sheegay fa innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira maxaa dawo ah facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdii wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sunnahayga laazima ayuu yidhi oo ku sugnaada calaykum waa ismu ficil amar ay ilzamuu laazima sunnadaydo ku dheganaada iyo sunnada khulafaa' raashidiinka almahdiyiina min bacdii cadduu calayha binnawaajid yacni gawsdambeedyada ku qaniin oo ku qabsado ku dhega yacni ku yataa saasaa markaysa waxaan yani nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay oo halka laga soo qaatay ahlusunna marka la odhanaayo oo waxa weeye calaykum bisunnatii yani wa ahlusunna calaykum biljamaaca jamaacada laazimana waa halka laga soo qaatay markaysa aljamaca laga soo qaatay saas aawadeed bay culammadu markii ahlulbidacu ay soo baxeen yani marka ayaa waxaa ahlu sunnihii lagu ilaaqay ahlu sunna ayaa lagu ilaaqay ahlu sunnati waljamaaca waana marka waxa weeye salafkii baa isticmaalay oo taabiciintii waa tay saas yidhaahdeen yacni culammadii kalena waa ku wada ijmaaceen oo waa isku waafaqeen marka muqaabilka bidcada ayaa marka waxawe sunnadu marka ay qaabilsantahy taasay qaabilsantahy waatii taabiciinta qaarkood ay lahaayeen sida muslim ku soo wariyey muqadimada saxiixiis fa ama man kaana min ahli sunnati fa yu'khadu wa ama man kaana min ahli bidcati falaa yuukhadu xadiiuhum dadkii maxaa loo qaybiyey ahlu sunna iyo ahlu bidca loo qaybiyey labadaa qaybood baa loo qaybiyey culammaduna markaysa markaa calaa hada alminwaal bay isku waafaqeen oo ku ijmaaceen ay ku ijmaaceen markay dadku sunno ku wada sugnaayeen oo bidca inay soo bixin waxaa lagu kaaftoomayey alislaam laakiin markii waxa weeye dad markaa ahlulbidaca oo dariiqii xaqa ka weecday oo ka leexday oo bidca iyo baadi markaysa markaa waxaan yani la yimi islaamnimadiina sheeganaya yani marka ay soo baxeen waxay noqotay in markaa laga soocay dadkii ahlulxaqa ahaa ahlulbaatilka laga soocay oo lagaga soocay yani markaa sifada sunnada iyo asarka iyo itibaaca iyo marka waxa weye lagaga soocay oo ahlu sunna waljamaca la yidhi iyo tacaabiirta la midka ahlulasar iyo tacaabiirta la midka saas la yidhi marka waxa weye dariiqa salafka in la raaco oo saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii ariiqa saxaabada raacay waddadoodii la raacaa waxay tahay ariiqa marka xaqa ah ee laynaga rabo weeye wattabic sabiila man anaaba ilay waddada cidda xaggayga u soo noqotay raac xadiidkan marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kulluha fi nnaari ilaa waaxida dhammaantood naartay gelayaan firaqaasi mid keliya mooyaane qaaluu man hiya yaa rasuula allah waayo baa lagu yidhi rasuulka ilaahayow taa badbaadaysaa waayo taa laga soo reebay waayo qaala hiya aljamaaca nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi waa jamaacada wey waa jamaacada wey jamaacada maxaa laga tilmaamaya waa jamaacadii xaqa ayaa loo jeeda jamaacadaasna waxaa looga jeedaa waa jamacat luulaa ciddii ariiqoodii raacday ayaa markaysaga jamacat thaaniyana ama jamacat alaakhirana waxay noqonaysaa ta muxiqada ahi tii marka waxa wey jamacat luulaa ariiqeedii raacday bay noqonaysa waayo dee waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ayaa waxay ahaayeen jamaacadii xaqa ahayd bay ahaayeen ciddii ka dambaysay markii dadkii ahluislaamkii ay kala tafaraaruqeen ee kala tageen dariiqoodii ciddii raacday jamaacatlulaa ayaa waxay noqonaysaa cidda markaysaa looga jeedo aljamaaca looga jeedo taasay noqonaysa saas aawadee riwaayadan iyo riwaayada kale waa isku macni qaala hiya aljamaaca iyo riwaayada kale tilmaamaysa man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabii labada marka waxa riwaayo waa isku macni marka sidaas aawadeed ayaa marka waxayn culammada muxaqiqiinta ay tilmaameen labada riwaayo inay isku macno tahay ayna isquweynayaan ayna isquweynayaan waayo aljamaaca muraadka looga jeedaa waxa weeye waa jamaacada muxiqada jamaacada muxiqadiina sida nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu u matelayeen ayaa markaa aakhiru zamaankana waxaa matelaya ciddii ariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa raacday oo aljamaacatu aluulaa ariiqoodii raacday ciddaasina maxay noqonaysaa waa man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabii marka labada riwaaya oo bimacnan bay noqonayaan saas aawadeed baa marka culamada qaarkood ay marka sheegeen riwaayadan inay tahay marka riwaaya qawiya oo ay xasana markaa tahay sida tirmidi iyo albani iyo jamaaco kale ay markaa yidhaahdeen culammada kale markaysa markaa qabuul ay kula kulmeen oo ay marka waxaan xujaysteen oo talaqawhu bilqabuul ay qabuul marka kula kulmeen marka labada riwaayana siday marka culammada qaarkood ay tilmaameen waxa weye waa laba riwaayo isku weynaya oo isla macno ah oo macnaha iska waafaqaya walow lafdigu haba kala duwanaade saas yadaa weeye marka muslimiinta dhammaantood humuljamaaca waa jamaacadii mooyaane dee ciddii ka shaadowda ya oo waxa weeye waman shadda shadda fi waxa weeye ciddii shaadowdaa oo markaa ka faquuqantaa oo iyagu markaa ka weecataa siraatumustaqiimka waa halkeeda waana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dhammaan waxa waajiba ariiqa keliya inay wada raacaan muslimiinta ayaa waajiba saas iyadaabaa laazim ku ah waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye siraatulmustaqiimka waddooyin ka falliidhaya oo ka weecanaya inay jiraan oo xagga midig iyo xagga bidix uga weecanaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska cabdullahi bn mascuud uu sheegaayo khata rasuul lahi sala allahu alay slm khatan mustaqiiman wa khata khuduudan can yamiini dalika washimaali nebigu calayhi salaatu wasalaam khad toosan buu jeexay dad kalena wuxuu ka jeexay xagga midig iyo xagga bidix ayuu ka jeexay markaasuu haadaa siraatu llahi mustaqiiman taasi waa waddadii ilaahay xaalay toosan tahay wa haadihi subul yani markaa wadooyinkaana dacallada markaysa markaa ka ana xagga midig iyo xagga bidixna waa assubul waa wadooyinka ka falliiday ee ka weecday siraatulmustaqiimka ka weecday wey calaa kulli sabiili minha shaytaanu yadcuu ilayh waddo kastaba shaydaan baa taagan dadka ugu yeedhaaya ayaa taagan marka waxa weeye yani markaa muxdathaadka iyo bidacu waxay noqonayaan subushay soo gelayaan waxyaalaha laynooga digayo wey saas baa markuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi cadduu calayha binnawaajid muxuu raaciyey wa iyaakum wamuxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar yacnii bidca ayuu nebigu ka digey waxaan idinka digayaa umuuraha kuwooda la soo darisiiyo diinka lagu soo darisiiyaan idinka digayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ina yadd allahi maca aljamaaca yaddullaahi maca aljamaca xadiis baa ku soo arooray yacni markaa gacanta ilaahay iyo kaalmada ilaahay iyo icaanada ilaahay ayaa markaa jamaacada la jirkooda ahaatay waxaana loo jeedaa jamaaco baatil lagu midoobay lagama tilmaamaayo ee in xaqi markaysagaa lagu midoobo la yimaado gacanta la qabsado yani marka ayaa laga tilmaamaya oo dariiqii xaqa ahaa la raaco ayaa laga tilmaamaya jamaacadana waxaa loo isticmaalaa mar manhajka iyo ariiqa ayaa loo isticmaalaa xaqa in la raaco marna waxaa loo isticmaalaa dadkii muslimiinta ahaa iyo jamaacat lmuslimiin oo macnihii suldaaniga ahaa laga tilmaamaayo iyo imaamkii ay ku kulmeen ee isugu yimaadeen ee ay marka waxa weeye markaa yani marka muslimiinta meteligii yani muslimiinta yani markaa ku kulmay la baayactamay markaysa waxaan imaam marka macnaha suldaaniga loo jeedaa marka maamulka muslimiinta guud ee markaysa marka isku midka ah ee muslimiinta metelaya marna waxaa loo jeedaa manhajka iyo ariiqa xaqa ah baa loo jeeda labada marka waxa weye marba mid baa loo isticmaalaa nusuusta iyo adiladana yani marka lagu fasiray falaa taa'ifiyatun walaa xisbiyatun fi lislaam kooxaysi ma jiro yani loo tacasubayaa iyo gurubaysima jiro yacni loo tacasubayaa islaamnimada gudaheeda yacni muslimiintu dhammaan waa inay isku wada mid noqdaan inay waxa weeye markaa dadku marka kala tegayaanoo furqatulabdaan waa jiraysaa oo dee qaarba beled bay ku sugan yihiin laakiin manhajka iyo markaysa markaa dee camalka in lagu kala taga marka waxa ma aha in waxa weeye markaa kooxo kala duwan oo col isla ah in la sameeyo markaysa waxa ma bannaana muslimiintii in la qaybqaybiyo oo waxa weeye mid walba leeyahay manhaj gaaruu leeyahay oo la yidhaha mid waliba marka waxa weeye ka kale ma arki karo oo colaad iyo nacayb la beero oo la kala qaybqaybiyo oo waxa weeye mid walba markaysaa walaa'i iyo baraaga markaysaa kooxdiisa keliya ku xidho kullu daalika waa wax baatil aan bannaanayn weeye waa wax aan bannaanayn weeye waxa weeye waa inay noqdaan yani marka waxa weeye gacan keliya waa inay noqdaan wahum yadun calaa man siwaahum ciddii ka soo hadhay muslimiintu isku mid waa inay u noqdaan oo gaaladii waa inay u midoobaan oo isku mid marka waxay noqdaan dariiqay haystaana waa inuu isku mid noqdaa oo waxaweye kitaabka ilah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo dariiqii salafka dhammaan waa inay markaa wada raacaan oo ay mid keliya noqdaan waactasimuu bixabliillahi jamiican walaa tafaraquu yacnii wada qabsada xadhigga ilaahay xaala dhan tihiinoo kulansan tihiin hana kala teginoo ha kala tafaraaruqina tafaraaruqi waa laynoo diidey waa laynaga reeba maxaa la hormariyey midowga la midoobaayo in lagu midoobo xadhigga waa kitaab ullahi wa sunnatu rasuul sala allahu aleyh wasalam waa kitaabkiiyo xikmada weeye nebigu muxuu dadka barayey wa yucallimhum alkitaaba walxikma muxuu ku barbaarinayey kitaabkiiyo sunnada ayuu ku barbaarinayey wa yuzakiihim taskiyadu waa in lagu barbaariyo kitaabkiiyo sunnada itibaacoodii iyo ku dhaqankoodii iyo ku camalfalkoodii iyo fahamkoodii waxaanuu nebigu barayey calayhi salaatu wasalaam kitaabkiiyo sunnada ayuu markaa baryey marka kitaabkiiyo sunnada waa in marka waxa dadka la waa in markaa lagu barbaariyaa la raacaa oo itibaac lagula yimaadaa sida loo fahmayaana waa inay noqotaa sida marka waxa salafka lagala kulmay waayo markaa cidda saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waa ardaydii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiga ayaa baray marka fahamkooda iyo siday u fahmeen wuxuu noqonayaa markaysaga markaa sida ugu fiican ee ummaddu ay u fahmi karto yacni marka weeye wixii ayna isku khilaafin yacni waxa weeye siday saxaabadu u fahmeen waa in loo fahmaa oo haddii marka waxa weeye saxaabadii wax ku ijmaaceen waa in la raacaan laga weecan haddii marka waxa weeye qaarkood ay si fatwoodeen oo ay nusuustii adilada markaysaga si ka istimbaadeen oo ay fatwoodeen cid kaleo khilaafsanna aan lahaynin oo saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasallam ka mida waa in sidooda markaysa waxa la raacaa sidooda waa in marka waxa la raacaa asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasallam dariiqoodii waa in loo hoggaansamaa yacni dariiqoodii waa in loo hoggaansamaa waayo iyaga ayaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam diinka baray diinkuna waxa wey waa itibaac wey marka awhaqu cura aliimaani alxubu fi llahi walbuqdu fi illaah guntimaha iimaanka waxaa ugu adag ilahay dartii in cid lagu jeclaado maaha alxubu fi lxaraka iyo albuqdu fi lxaraka in waxa weeye markaa xaraka daraaddeed iyo urur daraaddeed iyo qowl ijtihaadiya daraaddii in wax lagu jeclaado waxna lagu xidhiidhiyo waxna lagu gooyo waxa weye ma aha saas yada ma aha waa inay muslimiintii markaa noqdaan marka waxaweye mid keliya ay noqdaan oo xaqa ku midoobey maxaa la hormariyey wactasimuu bixabli illaahi jamiican jamiican intaan la sheegin ayaa la hormariyey yani xadhigga ilaahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waxaa la hormariyey in xadhigga ilaahay la wada qabsado xadhigga ilaahayna alkitaab walxikma alkitaab wasunna oo ariiqu salaf loo fahmaayo siduu ahaa manhaju salaf loo qaadanayo loo fahmayo sidaas ayaa matelays saas ayaa matelayse wax allo waxa firaqa ah ee waxa weeye markaa ariiqaa ka baxay waa in markiisa markaa laga dheeraadaa laga fogaadaa faactazil tilka alfiraqa kullaha waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kooxaha dhammaantood ka fogow waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka firaqii iyo tafaraaruqii waa laynooga digi inay dadku firaq noqdaan iyo koox ay noqdaan qaarkoodba qaarka kale la col yahayna waa mid markaysa markaa baatila oo aan sax ahayn yani waxa weeye xataa markaysa markaa in eh, umuure ijtihaadi ah in laisku gooyo laisku colaadiyo walaa iyo baraa lagu xidho kullu daalika waa la diidayy kullu daalika waa la diidayey cidda marka waxaa weeye markaa eh, shakhsi rasuulka sala allahu aleyh wasalam aan ahayn iyo hadal aan hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka iyo hadalkay ummaddu ku ijmaaceen aan ahayn walaa iyo baraa ku xidha ay yidhahdaa cidda markaysaa sidaa waafaqda ayuunbaa markaysa markaa aan jeclahay ya ciddii kale diidda waxa weeye ma ogoli yani marka waxa weye col baan la ahay ama yidhaahda daa'if heblaayo ama yidhaahda qofka haddaanu markaysa markaa ariiqadiisa marka aanu ku socon oo aanu markaa raacayn cid rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka soo hadhay ya walow caalim markaa mujtahidaba ha ahaado walow imaam ha ahaado hadduu walaagiyo baraaga ku xidho oo uu cidda markaysa waxaan isaga yani marka uu ku qiyaasayo miqyaaska ka dhigaayo oo cidda waafaqdana u xidhiidhinayo jeclaanayo ciddii markaysa markaa khilaaftana uu goynayo walow wuxuu ku khilaafaya haba noqoto arrin ijtihaadiye waxay noqonaysaa cidrlunsan bay noqonaysa cidrlunsan ayay noqonaysa rasuulka sala allahu aleyh wasalam waa in walaaga iyo baraaga lagu xidhaa waa in marka kitaabka iyo sunnada lagu xidhaa waa in markaysaga ummaddu waxay ku ijmaacday markaysaga lagu xidhaa walaaga iyo baraaga oo waxa weeye markaysaga culammadii marka mujtahidiinta ay ku ijmaaceen yacni kullu dalika xaq weeye walaaga iyo baraaga in lagu xidho waa tahay waxna lagu xidhiyo waxna lagu gooyo laakiin yani marka umuur ijtihaadiya iyo umuur khilaafiya culammadu isku khilaafeen yani nas waafaqaya aanu jirin yani markaa sidaas iyo ijmaac waafaqaya midnaba in waxaweye walaa iyo bara lagu xidhaa ma bannaana hadduu yidhahdo sheekh hebel anigu markaysa markaa cidda markaysa aaraadiisa qaadata iyo ijtihaadaadkiisa bes baan xidhiidhinaya jeclaanaya dee wuxuu noqonaya markaysaa waxbaan yani ciddii kalena waa necbaanaya hadduu markaa ruuxu yidhaahdo sheekh hebel ama markaysaa caalim hebel ruuxa ijtihaadaadkiisa waafaqee raaca aanu hadal gelin ee yidhahda idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami kaasun baan xidhiidhinaya kaasun baan jeclaanaya ciddii kale waa goynaya ciddii kale waa necbaanaya hadduu sidaa yidhaahdo waxa weeye waa min ahli aldalaali waalbidca waa ciddii markaa baadida iyo bidcada u saaxiibka ahayd ayuu noqonaya saasna waa siday culammadu markaa tilmaameen shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah waxa uu yidhi walaysa liaxadin an yansiba lilummati shakhsan yadcuu ilaa طariiqatihi wayuwaali wayucaadi calayha hayra الnabiyi sala allahu alayh wasalam yacni uma bannaana cidnaba inuu shakhsi ummadda u dhidbo uu ugu yeedhaayo dariiqadiisa oo waxna ku xidhiidhinayo waxna kula colloobayo cidda waafaqdana uu xidhiidhinayo jeclaanayo cidda khilaaftana uu goynayo oo shakhsigaasi u yahay miqyaaska uu wax ku qiyaasayo uu waxna ku goynayo waxna ku xidhiidhinayo aan rasuulka ahayn calayhi salaatu wasalaam cidaan rasuulka ahayn inuu ka dhigo micyaarkiiyo miisaanka uu waxna ku xidhiidhinayo waxna ku goynayo waxna kula colloobayo inuu sidaas sameeyo ruuxna uma bannaana rasuulka haa rasuulka sala allahu aleyh wasalam muwaafaqadiisa waxna waa lagu xidhiidhinaya lagu jeclaanaya waxna waa lagu goynayaa laakiin cid kale maya kaa'ina mankaan waayo cidda rasuulka ka soo hadhay calayhi salaatu wasalaam gaayatu maa fi lamri waa inuu caalim mujtahida yahay caalimka mujtahidkiina wuxuu aqbali karaa khata iyo sawaab ayaa ijtihaadkiisu aqbali karaa hadduu khata iyo sawaab aqbali karo oo uuna sax noqon karo uuna qalad noqon karo sidee miisaan looga dhigayo waxna lagu xidhiidhinayo waxna lagu goynayo see looga dhigaya see looga dhigaya miisaan waxna lagu xidhiidhinayo waxna lagu goynayo ma bannaana in laga dhigo miisaan waxna lagu xidhiidhinayo waxna lagu goynayo ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahطa'a falahu ajrun wuxuu dhex yaallaa khata iyo sawaab maadaama hadalka caalimku uu aqbali karo khata iyo sawaab oo sax iyo qalad mid walba uu aqbali karo see walaa iyo bara'a loogu xidhaya see la odhanayaa ruuxa waafaqa wax kastuu yidhaahdo waan jeclaanayaa waana xidhiidhinayaa waana soo dhowaysanayaa ruuxa markaa khilaafana walow wuxuu ku khilaafay ijtihaadiba ha noqotee waa goynayaa waana necbaanayaa ta noocaasi miduu xaqu leeyahay qofku maaha iyadoo umuuraha ijtihaadigaa laysku khilaafay ayaa haddana marka waxaa la isxidhiidhinayey oo saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasallam ay isjeclaayeen oo walaalo ilaahay ay ahaayeen hadda waxa weeye marka aqwaashu waxay taallay marka bayna khata' wa sawaab waxay taallay bayna raajix wa marjuux nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fii bani qurayda midkiinna yaanu casar tukanin reer bani qurayda meeshoodii inuu ku tukado mooye meel kale yaanu ku tukan xadiiska marka waxaa daahirkiisu waa cad yahay ya asxaabtii nebigu sala allahu aleyh wasalam labaduba waxay doonayeen asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam dhammaan waxay doonayeen xadiiska nebiga inay ku camal falaan midna xadiiska iga daama lahayn laakiin ikhtilaafkoodu wuxuu ikhtilaafu afhaam fahamadii bay isku khilaafeen midba sibuu u fahmay haddamaarta mid daahirkii buu markaa eegay daahirka nasku muxuu sheegayaa laa yusalliyanna axadun alcasra ila fii bani qurayda midna wuxuu eegay almacna almaqsuud macaanida iyo maqsuudka looga jeeday hadalkan ayuu milicsaday macnaha iyo maqsuudka hadalka looga jeedu midna milicsaday markaasuu wuxuu yidhi waxa la rabay ma ahayn in salaadda laynaga reebo ee muraadku wuxuu ahaa degdega oo degdeg u gaadha reer bani qurayda markaa daba jidka markay sii socdeen wakhtigii casarku wuxuu noqday gabaabsi waxaa muuqatay qoraxdu inay dhacayso iyagaan weli gaadhin reer bani qurayda qole ijtihaadkoodii waxay ula muuqatay inay dariiqa ku sii tukadaan oo intay tukadaan degdeg haddana ay u socdaan oo wakhtiga salaaddana ay ilaaliyaan ila amar salaadda wakhtigeeda in la tukado baa amar lagu hayaa ya waayo salaadda wakhtigeeda in la tukadaa marka hore la amray xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa salaadaha ilaaliya wuxuu kaloo allah yidhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta marka maadaamay sidaas tahay waxay eegeen maqsuudka looga jeedo maqsuudku waa maxay ma in salaadda laga reebaa looga jeeday maya waxaa looga reebay markiisa in la degdego labadii arrin bay kulmiyeen inay salaadiina dariiqa kusii tukadaan yacni degdegaanna qolana waxay qabsatay daahira lafdi oo ah laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fii bani qurayda hadda ma ismay colaadin naskii baa khilaafteen meel baa kaga dhacdeen caynkan waa dembowdeen waa kadaa lama odhan waayo yacni caalimka mujtahidka ah laa yu'ahamu walaa yudam laguma dembi xukmiyo hadduu ijtihaadkiisa hadduu ijtihaado lamana dhaleeceeyo nebiga markii loo sheegay calayhi salaatu wasalaam yani labadii taa'ifo midna ma dagaalin lianna almujtahid almukhtia laa yucanaf tacniifku waa shay tacsiir ah mujtahidka khata'a ah, dee lama tacniifiyo lamana dagaalo waayo dagaalka la dagaalaya ee la canaananayaa waa nooc tacsiir iyo cuquubo ah cuquubana ma mudna waa bayna ajrin wa ajrayn إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وهكذا asxaabtii nebigu sala allahu alay waslm iyagoo masaa'il isku khilaafay ijtihaadiya ayaa haddana waxa way isxidhiidhinayeen walaal ay ilaahayna ahaayeen gacan keliyana ahaayeen ay isu cudurdaarayeen ay marka waxa weye isjeclaayeen ay isxidhiidhinayeen ay ahaayeen markaysaa yadun calaa man siwaahum ciddii ka soo hadhay gacan keliya ay u ahaayeen oo mida ay u ahaayeen markii bidaca iyo dalaalaadku soo baxeen yani waxay noqotay ciddii sunnada ku sugnaa inay sunnadii isku xidhiidhiyaan marka fisqi cidi ku dhacdo yani fisqiga qadar baa lagaga haajiraya lagaga dheeraanaya yani noocu hajiriyaa lala imanaya waa tii saxaabi ee markaysa marka wax laga haajiray oo nebigu amray calayhi salaatu wasalaam in laga haajiro wa cala alhalaaثati aladiina khulifuu xata ida daaqat calayhim alardu bima raxbat asal waxay u tahay yani markaa cidda dembowda hajriga laga haajirayo culammadu waxay dhahen cidda bidcada ku baaqaysana in laga haajira waa cala sabiil awlaa waayo fisqun wa ziyaada weeye waa fisqiyo dheeraad weeyaan hadda ma aragta saas aawadeed baa markaa laynooga digey yacni ciddii markaa xumaan ku sugan oo xumaantii lagu necbaanayo hadday marka geesna wanaag kala imanayaan geesna xumaan kala imanayaan qadarkay ku wanaagsan yihin waa lagu jeclaanaya qadarkay ku xun yihiinna waa lagu nacaya waa lagu nacaya waxau odhanayaa shaikhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa Eh, cidda marka waxa weye fisqi la timaada iyo xumaan ama bidca la timaada eh, bidcadaasina aynay mukafiro ahayn ama fisqi la timaada dunuub iyo macaasi yani la timaadan ka toobad keenin yuwaalaa min wajhin wa yucaadaa min wajhin geesna waa laga jeclaanaya geesna waa loola colloobaya aan usoo noqona hadalka ibnu taymiya wuxu uhi walaysa liaxadin an yansiba lilummati shakhsan yadcuu ilaa ariiqatihi wayuwaali wayucaadi calayha hayr nabiy sala allahu aleyh wasalam walaa yansibu lahum kalaaman yuwaalي عalayhi وyuعaadي غayra kalaam الlahi وrasulih وma اجtamacat عalayhi الأumaة bal hada min ficli أhli الbidac اladina yanصibuna lahm شhaخصا أw kalاma yufariquuna bih bayna الأumaةi yuwaaluuna bih عalى dalika الkalaami أw tilka الnisbaةi wayucaaduun wuxuu odhanayaa yani hadal markaa waxa dadka loo dhidbayo oo loo taagayo walaag iyo baraaga lagu xidhaayo oo aan ahayn hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo waxay ummaddu ku ijmaaceen aan ahayn oo walaa iyo baraa lagu xidhayaana ma jiro ya bal taas waxay ka mid tahay ahlulbidca ficilkooda inay shakhsi dadka u dhidbaan duuna rasuuli ah oo walaag iyo baraaga ay ku xidhaan xidhiidhinta iyo goynta collowga iyo jacaylka yani markaa lagu xidho ummadda ku kala kaxaynayaan ama kalaam iyo hadal aan hadalka ilahay iyo hadalka rasuulka aan ahayn iyo waxay ummaddu ku ijmaacday oo walaag iyo baraaga lagu xidhaayo oo dadka markaysa markaa lagula colloobaayo haddii la waafiqi waayo oo lagu goynaayo ama lagu jeclaanayo taas waxay ka mid tahay min ficli ahlilbidc majmuuc fataawo hadalkaasi ku sugan yahay mujalladka labaatanaad boqol iyo afar iyo lixdan wuxuu kaloo sheikhulislaam ibnu taymiya yidhi man nasaba shaksan kaa'ina man kaan fawaala wacaada calaa muwaafaqatihi fi alqowli walficli fahuwa min aladiina faraquu diinahum wa shiica alaaya waida tafaqaha alrajulu wataأdaba biطariiqati qowmi min almu'miniin mithlu itibaaci ala'immati walmashaayikh falaysa lahu an yajcala qudwatahu wa hum alciyaar fayuwaalii man waafaqahum wa man khaalafahum wuxuu hi ruuxa markaa u dhidba shakhsi dadka u dhidba yacnii rasuulka aan ahayn buu u jeedaa sida hadal kaleba uu ku caddeeyey cidduu doonaba ha noqdeen oo fawaala wacaada calaa muwaafaqatihi fi alqowl waalficil oo dee dadka ku xidhiidhiya kuna gooyo kula collooba muwaafaqadiisa markaa odhaahiyo ficilba lagu waafaqaayo oo ciddii waafaqdana xidhiidhinaya oo jeclaanaya oo dhowaysanaya ciddii markaa waxa khilaaftana la colloobaya oo nacaya oo markaa necbaanaya wuxuu ka mid yahay min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica kuwii markaa diinkoodii kala kaxeeyey ee qaybna qaatay qaybna ka tegey firaqna noqday yani qaarba qaarka kale la col yihiin kuwaasuu soo geliyey yani firaqa madmuumkaa buu markaa soo geliyey walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa shiica taasuu ishaaraya markaasuu wuxuu tilmaamay hadduu shaksi haddaba markaysa waxaan uu yani fiqiga iyo diinka iyo cilmiga uu ka barto yani qowm mu'miniin ah sida waxaweye a'immo inuu raaco ama mashaayikh raaco inuu waxaweye mashaayikhdaa iyo a'immada uu raacayo ee bacdi ka mida a'immada ah inuu ka yeelo markaysaga waxa wax lagu miisaamayo qudwadiisa uu ka yeelo imaamka ama caalimka uu ku dayanayo ee uu raacayo iyo asxaabtiisa inuu ka yeelo miisaankii oo ciddii waafaqadana uu jeclaado oo xidhiidhiyo ciddii markaa khilaaftana uu la coloobo yacni tan noocaasi mid u bannaan maaha hadalkaana wuxuu ku sugan yahay majmuc fataawaha mujaladka labaatanaad sagaal boqol iyo sideed ayuu ku sugan yahay marka calaa kulli xaal masalada noocaasi waa masale culammadu dee isla ogol yihiin oo la garanayo a'immadu marka waxa weeye ijtihaadaadkooda kamay dhigin miisaankii wax lagu miisaamayo haddamaarata markii imaam maalik lagu yidhi waxa weeye sida markaa adiga aaraa'daadu ay tahay iyo fiqigaagu yani dadka ma lagu laazimiyaa maya buu yidhi markiis markaa dadkaa ku laazimina dadkadaagi baa ku laazimina waa diidey khaliifadii ama boqorkiibaa wuxuu doonay yani fiqiga imaam maalik inuu ka dhigo markaysaga ka laazimka ummaddu markaysaga ay ku camal falayso oo aan la khilaafi karin imaam malik waa ka diiday taas a'immaduna dhammaan saasay ahaayeen imaam shaafici waxaa laga sheegaa inuu yidhi qawlii sawaabun yaxtamilu alkhata wa qawlu hayrii khata'un yaxtamilu sawaab qawlkaygu waa sawaab sidaan anigu u qabo laakiin wuxuu aqbali karaa khata wa qawlu hayrii khata'un yaxtamilu sawaab hadalka markaa cidda kale iga soo hor jeedda ra'yigayga khilaafsan masaa'isha qaar ay kaga tageen masaa'isha qaarkood yani culammada ay khilaafsani siday ku tageen waxaan u qabaa inay khata tahay waa khata'un yaxtamilu sabab waa khata'un fii dannii ya malahaygiiyo sidaan arjaxayo waxa weeye waa khata lakin wuxuu aqbali karaa haddana sawaab yaxtamilu sawaab saasaa laga sheega markaysaa imaam yani shaafici laga sheegaa a'immadu dhammaan saasay ahaayeen yani waxa weye ijtihaadaadkoodan masaa'isha marka leey waa raajix iyo marjuux waxay ku dhisan tahay danni haaliba qaci maaha arrin maqtuuca maaha boqol kiiba boqol waa dani waatay culammadu qaacid ahaan yidhahaan danu lcaalimi xukmun caalimka danigiisu waa xukum ya tarjiix muxuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay markiisa markaa sidan baa markiisa awla ah arjax ah xoog badan yani waxa weyaan haddii la yidhaha boqolkiiba toddobaatan ama siddeetanna waxawey sidan baa markaysaa xoog badan macnaheedu maaha sida kale markaysaa boqolkiiba boqol waa batil maaha waxay aqbali kartaa yani waxa weye nadarkiisay markaa sidani arjax tahay nadara hayrihii sida kale inay arjax noqoto sawaabku sida iyo sidaba waafiqi karaa maxaa laga deliishanaya sidaas inay caynkaa tuha ayna dee qaci ahayn de waxaa laga deliishanaya xadiiskan markaa ijtihaadka sheegay ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada fa ahطa'a falahu ajrun ya khata iyo sawaab inuu dhex yaallo yani marka ayuu caddaynaya xadiiskaasi waa bukhaariyo muslim xadiiska kale muslim saxiixa kusoo wariyaya laga deliishanaya xadiis burayda yani haddii aad qowm markaysa markaa waxaan yani ay doonaan inaad xukunka ilaah iyo xukunka rasuulka aad ku dejisa falaa tunzilhum calaa xukmi illahi wa xukmi rasuuli فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك هذا u fiirso xadiiثu burayda wuxuu tilmaamayaa uu nebigu alayhi الsalaaةu wasalaam ku sheegay haddii waxa weeye qowmka mushrikiinta ah yani ay doonaan xukunka allah iyo xukunka rasuulka inaad ku dejiso ha ku dejinin ya waxaad ku dejisaa xukunkaaga iyo xukunka asxaabtaada fainaka laa tadrii atusiibu xukma allahi fiihim am la yacni xukunkii allah iyo xukunkii rasuulka isagoo doonaya ijtihaadaya oo si u qabo inay markaysaga sidaa waafaqsan tahay dannigiisa raajixa ah ayaa haddana waxaa laga tilmaamaya qaci ma aho waxa dhici karta inaad seegtaa dhici kartee ha ku dejinin xukunka allah iyo xukunka rasuulku ha odhanin ka aan xukumay waa xukunka ilah iyo xukunka rasuulka hodhan waa xukunka asxaabtayda dheh ya saxaabadiina sidaasay u fahmeen hadda saxabadii maxay yidhahdeen cbdullahi mascuud waxaa ka asaxday bisanad saxiix inuu yihi aqulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban famin allah wain yakun khaطأan faminii wa min الshayطaani wallah warasuulu bari'aani minhu ra'yigaygaan ka odhanaya buuri bimacnaa ijtihaadkaygaan ka odhanaya siday ijtihaadan ila muuqatay fain yakun sawaaban famin allah hadduu sawaab yahay xagga allah buu ka ahaaday wain yakun khaطأan faminii wa min الshayطaan hadduu khaطأ yahayna aniga iyo shayطaan xaggiis buu ka ahaaday wallah warasuuluhu bari'aani minhu allah iyo rasuulkiisna beri bay ka yihin marka waxa weeye calaa kulli xaal waa in la kala saaraa yani masaaisha yani qaطciga ah iyo masaaisha uh, dhanniga ah waa in la kala saaraa masaaisha ijtihaadiga ah iyo masaaisha mansuuska ah waa in la kala saaraa masaaisha waxa way ikhtilaafu afhaamka ah oo fahamadii culammadu isku khilaafeen oo bayna raajixin wa marjuux yaallo raajixi ha ku camal falo laakiin sidii kale dee inuu yidhahdo waa baatil maaha haa masaladu hadday ijmac khilaafsan tahay ama nas sariixa khilaafsan tahay lakiin haddii ixtimaalaad jiraan yani marka saa loodhan maayo saa lo odhan maayo marka falaa taa'ifiyatun walaa xisbiyatun fi lislaam xataa taa'ifadu ha ahaato yani marka madaahibtii haddii walaagii iyo baraagii lagu xidho madaahibtu marka hore mas'ala ukhra madaahibta ka warran haddii la diido firaqii iyo ashyaadaa la diido madaahibuulfiqhi ka warran waxaa la odhanayaa madaahibuulfiqhi qofku haddaanu huluwi ku samayn oo qaacidadu ay tahay itibaaca nusuustii adilada la raacaayo ay yani loo kaashanayo fahamka kitaabkiiyo sunnada ay tahay wax allo wixii markaa kitaabkiiyo sunnada ay caddaato inay khilaafsan tahay in laga tegayo asal aan laga dhiganayn yani waxa weeye eh, iyada aan la khilaafi karin oo nusuusta aawadeed loo awilayn oo nusuusta ilaaba ilaa aan la doonayn nusuusta in la waafajiyo un sida madhabka ama shiikhu ku tegey ya yani waxa weye qaacidada laga dhiganayo itibaaca laga dhiganayo yani dhibi kuma sugna laakiin haddii laga baxo ay noqoto in asal laga dhiganayo markiisa madhabka oo la odhanayo nas kastoo khilaafay oo markiisa marka waxaan ama mansuuq ka dhig ama mu'awal ka dhig oo la yidhahdo markaysaa madhabka marnaba khilaafi maayo oo imaamku siduu ku tegey marnaba khilaafi maayo oo madhabku siduu ku tegey marnaba khilaafi maayo nas kasta iyo deliil kasta adii keentaanna anigu raaci maayo hadday caynkaa noqoto oo la yidhahdo laysa calaa madhabina xadiiskaasi madhabkayga ma waafaqsana ya haddii sidaa ay noqoto oo aan asal kitaabkiiyo sunnadiiba laga dhigane asal laga dhigto madhabka laga dhigto kitaabkiiyo sunnadu hadday khilaafaanna laga tegaayo oo madhabka la yska raacayo de xaalka noocaas waxay noqonaysaa mid madmuum ay noqonaysa mid madmuuma ayay noqonaysa laakiin hadday noqoto wasiila iyo isticaana lifahmi alkitaab wasunna ay saa noqoto wax kastoo kitaabkiiyo sunnada khilaafana laga tegaayo oo kitaabkiiyo sunnada la raacayo oo qaacidada itibaacu ay saas tahay oo kuwa kale markaysaa madaahibta kale aan lagu fogaynayn aan walaag iyo baraaga madhabka lagu xidhayn hadday caynkaa noqoto de yani dhib kuma sugna laakiin hadday markaa sida kale noqoto waxay noqonaysaa marka mid baila yani oo bidcaa bay noqonaysa mid bidcaah ayay noqonaysa tacasubkii la diidayay noqonaysa waa tacasub madmuum yani saasay noqonaysa culammadii horena waxay ahaayeen yani waxa weeye qaar marka waxa madhabka iyagoo ku tafaquhayo oo diinkii ku barto oo ku fahmaya oo u kaalmaysanaya haddana midaan qaaran u go'in bay ahaayeen ee shay kastoo u caddaato inay naska khilaafsan tahay naska qaar raaca bay ahaayeen oo daliilka raacay ya qaar odhanayay may ahayn yani sheikh hebel ama imaam hebel wuxuu yidhaahdo ama madhab hebelaayo waxaan ahaynay geli maayaan wax kale maqli maayo sidaa may odhan jirin sheekhu waxau uhi raximah ullah wauciiduka biاllahi an tatasadaca fatakuna nahaaban bayna alfiraqi wاlطawaa'ifi walmadahib albaطilati walaxzaabi alghaaliya wa uciiduka bilaahi allah baan ku magan gelinaya oo magantiisa kaa yeelayaa waxaan kaa magan gelinayaa an tatasadaca inaad kala qaybqaybsanto oo fatakuuna aad noqoto nahaaban bayna alfiraqi waaltawaa'if mid waxa weeye markaa nahbi badan oo qaadasho badan oo maalinba markaysaa meel wax ka qaadanaya oo maalinba markaysa markaa gees yani markaa yani waxa weeye firqa markaysaa u tegaya weliba firaqa markaysa markaa qaarkood dee nafci adduunye iyo waxbaa loo doontaa markaasu waxa weeye markaysa markuu xoogaa ka helo is iyagu raacaya markuu iyaga wax ka waayo qolo kale wax ka helo qoladaa kaleu raacaya wixii buu qaadanaya markuu qolo kale wax ka helo qoladaa kaleu raacaya oo iyagu ka qaadanaya marka waxa weeye yani maalinba meelhu meeshuu laflaf ka helayo ayuunba markaysa marka waxaan yani raacaya oo fatakuuna aad noqoto nahaaban mid waxa weeye markaa dafis badan oo yani markaa qaadasho badan yani nafci ah oo markaa adduunyo marba markaa meel ka doonanaya bayna alfiraq firqooyinka dhexdooda wadawaa'ifi iyo kooxaha dhexdooda waalmadaahibi albaatila iyo madhabaha baatilka ah yani waxa weye axzaab iyo xisbiyada markaysaga talax tegey ee huluwiga ku jira axsaabta markaysaga talax tegey ee huluwiga ku dhacay yani qaar markaysaga badan oo dee waxa weeye waxyaala baatila ku baaqaya jira waxay ku baaqayaan qaarkood yani marka xorriyad bay ku baaqayaan in dadkii markaysa marka aan loo diidin qolo waliba waxay doonto ya wuxuu ku baaqayaa in xukun shareeca markaysaga la fogeeyo aan shareeca la isku xukumin wuxuu ku baaqayaa markaysaa waxaan markaa mabaadi' markaysaa gaalo ayuu ku baaqaya iyo madaahibta baatilka ah ee ictiqaadaadka baatilkaa ah, iyo marka waxa weeye yani bidcooyinka iyo akhlaaq xumada iyo waxyaalaha marka kale shareecada khilaafsan ku baaqaya kullu dalikaa soo gelaya wa tacqidu sulطaana alwalaa'i walbaraa'i calayha waxaa soo gelaya firaqii markaysa marka ahlbidac ah baa soo geliya kuwaas markaa waxwan aad noqoto maalinba markaysaga mid yani markaa yani kuwaa dhex meehanaabay oo qole wax ka qaadanayo qole wax ka dafayo oo qolo raacayo oo haddana ka tegayo oo qolo kale wax ka dafayo oo haddana qoladaa raacayo wahaakada oo tacqidu sulطaan alwalaa'i walbaraa'i calayha oo ku guntaaya ku xidhaya yani markaa xidhiidhinta iyo jacaylka iyo kaberi noqoshada yani awooddii ku saabsanaydba wuxuu ku xidhayaa yani firaqaas ama tawaa'iftaas ama madaahibta baatilkaabuu ku xidhaya yani sidaa inay noqoto ilahay ha kaa magan geliyo maganta ilahay baan kaa yeelaya buui ilahay ka ilaaliyo waa duca nooc ducay u dhacays fakun aaliba cilmin cala aljaada waxaad noqotaa mid cilmi doonaaya oo cala aljaadati ariiqa markaa yani saxda ah ku sugan taqfu lasar oo raacaya markaysaga raadkii raacaya aasaartii saxaabada iyo taabiciinta iyo selafka laga soo wariye raacaya wa tattabicu sunan sunnayaashana raacay axaadiistii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo aasaartii saxaabada iyo taabiciinta yani raacaya qafaa yaqfu waa raacitaanka wala taqfu maa laysa laka bihi cilmun waa maaddadaa weeye qafaa yaqfu tadcuu ila allahi calaa basiiratin caarifan liahli lfadli fadlahum wa saabiqatahum daalib cilmi noqo aahaarta iyo sunanka raacaya tadcuu xaal aad ugu yeedhayso ila allahi xagga allah dadka aad ugu yeedhayso calaa basiiratin xujacaad xaalaad ku sugan tahay aad ugu yeedhayso caarifan liahli fadli fadlahum xaalaad u garanayso cidda fadliga u saaxiibkaa fadligooda aad u aqoonsanayso u garanayso wa saabiqatahum dheerayntooda ay islaamnimada iyo kaaga soo dheereeyeen yani yadan aad u garanayso oo ciddii waxa weeye soo horraysay soo dheeraysay yani wanaagga iyo markaysa markaa taacada kaaga soo dheeraysay way kaa fadli badanta wa bisabqin xaa'isun tafdiila mustawjibun hanaa'iya aljamiila marka cidda ahlulfadliga ah fadligooda in loo aqoonsado iyo saabiqadooda looguna duceeyo waaladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ciddii iimaanka inooga dheeraysay waa inaan u ducaynaa fadligoodana u aqoonsannaa calaa basiirana waa in dadka loogu yeedhaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم يعني xisbiyada ama gurubaysiga gurub loo tacasubayo la raacayo oo daata almasaaraati yani socodada u saaxiibka ah iyo ariiqyada iyo walqawaalibi yani saraha u saaxiibka ah almustaxdasati la soo derisiiyey qawaalibta waxaa loo jeedaa yani waa waxa wax lagu sargooyaa qaalab la yidhaahdaa qawaalibna lagu jamciyaa waxaa loo jeedaa firaqan marka waxa weeye soo derriyey iyo xisbiyadan soo darrisay ee gurubaysanayo ee waxa weeye markaa waxyaalo badan oo salafkii aynay aqoon la yimi oo dadkii marka waxa lagu kaantaroolayo oo nusuustii adiladii markaysaga khilaafsan taasaa laga tilmaamaya walqawaalib almustaxdatha waa nidaamo markaysaga lasoo soo oo salafku aynay aqoon min acdami alcawaa'iqi can alcilm waxay ka mid tahay waxyaalaha cilmiga qofka ka teeda ee ka celiya waxyaalaha ugu waaweyn bay ka mid tahay waaltafriiqi can aljamaca iyo waxay ka mid tahay eh, waxyaalaha eh, dadka markaa kala geynaya waxyaalaha ugu waaweyn bay ka mid tahy oo ummadda way tafaraaruqinaysa yacni firaqa iyo kooxaha iyo xarakaadka iyo waxyaalaha la soo darisiiyey tafaraaruq bay soo kordhiyeen tafaraaruq ayay soo kordhiyeen fa kam awhanat xabla alitixaadi alislaamiy intee bay daciifisay xabla alitixaadi alislaamiy midowgii islaamnimada loo nisbeeyey xadhiggeedii intay daciifisay yani bay u daciifisaa loo jeedaa wakhashiyat almuslimiina bisababiha alkhawaashi muslimiintana intee bay dabooshay bisababiha yani markaa xisbiyada iyo firaqa la soo darisiiyey yani sababteeda intee bay ku dabooshay alkhawaashi musiibooyinka wax dabooray faxdar xamaaka allahu axzaaban wa awaa'ifa ta'afa taa'ifuha ka digtoonow xamaaka allahu allaha ku ilaaliye axzaaban yani guruubo iyo kooxa ka digtoonow taafa taa'ifuha uu wa najama bishari naajimuha una la soo baxay shar kii soo baxay markaa shar la soo baxay kii soo baxay iyaga ka midii shar la soo baxay ou shar soo kordhiyey fama hiya ila kalmayaaziibi tajmacu almaa'a kadaran wa tufariqu hadara famaa hiya may ahaan yani firaqa iyo axsaabtaasi ila kalmayaaziib yani dhuumaha yani ama beebabka mooyaane wax kale may ahaan ama dhuumaha mooyaane wax kale may ahaan dhuuntan marka waa majaroorka loo yeelayo kale waxaweye miisaab waa la yidhahdaa dhuumahan marka biyaha lagu qaadana waa la yidhahdaa yani beebabka oo kale waa la yidhahdaa meeshan marka waxa loo yeelayo majaroorka markaysaa markaa la ururinayo biyahooda oo markaa qaabay u ururayaan loo samaynayo isagana miisaab waa la yidhahdaa biyihii kala tafararuqsanaa ee kala tegayey baa markiisa markaa ay soo ururinaysaa dabeedna markaas len keliya ay wada raacayaan tajmacu almaaa kadaran biyaha ayay markaa ururinaysaa mayaasiibtaasi waa jamcu miisaab kadaran yani xaalu marka waxawan uu yahay yani dhooqo u yahay wa tufariqu hadara waana kala geynaysaa kala kaxaynaysaa xaaluu yahay markaysaa mid yani markaa dee aan faa'iido yeelanayn ee waxa weeye marka iska iska yani marka waxaweyn waxaan nafci lahayn noqonaya shaygaasi marka leeyahy waa hadar waa shay aan wax ka soo qaad lahayn marka biyihii wuxuu ku leeyahay iyagoo marka biyihii oo dhooqa ay kulmiso ayaa hadhowna markaysa marka iyagoo aan laga faa'iidaysanaynin ayay marka hadhowna iska kala kaxaynaysaa iska sii daynaysa ilaa man raximahu rabbuk yani firaqaasi markaysaga shar bay la soo baxeen oo marka waxa weeye ilaa man raximahu rabbuk ciduu rabbigaa u naxariistay mooyaane oo fasaara calaa mili ma kaana calayhi nabiyu sala allahu alay waslam asxaabu oo ahaaday calaa mili ma kii oo kale mid ku sugan kaana calayhi nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu uu ku sugnaa korkiis wax la mida mid ku sugan mooyaane wa asxaabuhu iyo asxaabtii nebigu sala allahu alay waslm ay ku sugnaayeen radia allahu canhum yani kuwaas iyagu waxa weeye waa ka duwan yihiin waxay noqonayaan yani markaa qaar yani wanaagsan wuxuu u jeedaa alfirqatu naajiya ama ahlu sunnati waljamaca ayuu wuxuu tilmaamayaa firaqa lama mid aha oo waxa weeye alfirqa naajiya waa firqa badbaadaysa marka iyagu waxa weeye waa waxay soo gelayaan dee xisbigii ilaahay bay ka mid yihiin xisbiga ilaahay ayay ka mid yihiin ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa hada alfaslu faslu muhimun fasalkan waa fasl muhima wa huwa takhali طaalib اlcilmi can الطaa'ifiyati wاlxizbiya bxayثu yucqad اlwalaءu wاlbara'u calى طa'ifaةi mucayanaةi aw calى xizbin mucayan oo fasalkan muhimkii wuxuu ku saabsan yahay taalibucilmigu inuu iska dhaafo oo ka tago kooxaysiga iyo gurubaysiga si oo yani walaagiiyo baraagii koox gaara lagu xidhayo ama xizbi gaara lagu xidhayo fahada khilaafu manhaji salaf kaasi manhaji salaf waa khilaafsanta fasalafu saalixu laysuu axzaaban salafu saalix may ahayn kooxa may ahayn bal hum xizbun waaxid koox keliyay ahaayeen kulluhum yandamuuna taxta qowli illaahi tacaala huwa sammaakum almuslimiina min qabl dhammaantood waxay gelayeen yacni aayaddaa ilaahay bay wada gelayeen falaa xisbiyatun walaa tacadudun walaa muwaalaatun walaa mucaadaatu ila calaa maa ja'a fi alkitaabi waassunna yacni gurubaysi iyo tacadud iyo markaysaga soo dhowaysi iyo colaaditoonna ma jirin mooyaane in lagu xidhaayo waxa kitaabka iyo sunnada ku yimi فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة يقرر منهجها ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه ويحامي دونها ويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منها dadka waxaa ka mida buu yidhi mid markaa waxawaa yani u gurubaysanaya yani koox gaar ah oo manhajkeeda taqriirinaya oo adilo doonaya inuu u deliishado ayba dhici karto adiladaasi isaga deliil inay ku tahay oo daafacaya oo baadiyaynaya cidda ka hadhay yani haba noqdaanba qaar xaqa uga dhowe waa baadiyeynaya wuxuuna ku camalfalayaa qaadanayaa mabda ah yani wayaahudu bimabda'i man laysa macii fahuwa calay kaan marka waxaw aniga i waafaqin oo markaysa marka arrinka ijtihaadiga aan igu waafaqin lidkayga ayuu yahay wa hada mabda'un khabiis yani shaygii waxa weeye markaysa marka kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacu ku sugan yahay ciddii waafiqi weydaa inay waxa weeye markaa dee lunsan tahay taasi waa shay aakhar lakiin wuxuu ka hadlayaa arrin aan sidaas ahayn oo markaysaga kitaabkii iyo sunnadiiyo ijmaacii aanu ku sugnayn oo ijtihaadi ah in dadkii markaysa markaa yani walaagii iyo baraagii lagu xidho markaasuu odhanayaa man laysa macii fa huwa calay kaan ila jirini waa iga soo hor jeedaa kaasina waa mabda xun waayo waxaa jiri karta inuu waxa weeye markaa wasad baa jiri kara inaanu markaa la jirkaagana ahayn lidkaagana aanu ahayn ee uu yahay markaysa waxa mid yacni labada midnaba aan ku sugnayn yacni waxa weeye wuxuu weliba sheikhu ka daba keenay hadduu markaysaga kaa soo hor jeedo laakiin xaq kaaga soo hor jeedo yani filxaqiiqa waa kula macba macaagu markaa yahay waa kula jiraa oo dee baadi buu kaa qabanaya marka unsur akhaaka daaliman aw madluuman waa tii nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam hadduu madluum yahay garanaya hadduu daalim yahay saan ugu gargaarnaa qaala tamnacuha u taxjuzu can idulmi fadalika nasru dulmigaad ka celinaysaa taasaa u gargaar ah marka haddii waxa weeye adigoo yacni markaa baatil ku sugan uu kaaga soo hor jeesto xaq la jirkaagu marka inuu yahay ka dhigan yahy saasuu odhanaya sheikhu markaysaga mawduucaas yani markaa hadal markaa fiican oo caynkaasa ayuu ka cabiray hadal caynkaasa ayuu ka cabiray hadalladii hore ibnu taymiya aynu ka soo naqlinay waa waafaqays ma hadal waafaqaya wey sheekhu waxaa kale uu sheegay axzaabta markaynu ka hadlayno yani xizbullah oo dee gaalada in xisbi keliya loo noqdo oo ka wada hor jeeda oo yani xizbullaahi ay muslimiinta o dhan isku mid noqdaan yacni markay gaalada waajahayaan ta noocaasi waxa weeye waa shay sax ah oo waxa weeye markaa xisbi lafdiga lama wada diidaayo oo xisbigu waxa weeye hadduu xisbullaahi yahay waxa weeye waa shay markaa fiican weeye laakiin xisbullaahi waa muslimiintoo dhan bay ku dhacaysaa cid alla ciddii markaysaga jaadada ku sugan dhammaan xisbullaahi bay noqonayaan marka lafdatu xisbi wada madmuum ma aha lafdatulxisbi wada madmuum ma aha xisbiga xisbu shaytaan iyo xisbullah buu labadaba leeyihi sida ilahay qur'aanka ba inoogu sheegay marka muslimiintu dhammaantood waa jamaacadii waina yad allahi maca aljamaca wuxuu odhanayaa sheikhu waa tacliiqinayaayo yajibu an nakuuna ummatan waaxida wain ikhtalafna fi ra'yi waxa waajiba in ummad keliya aynu noqonno walow ra'yiga aan isu khilaafno umuur ijtihaadiya aan isu khilaafnabe inaan marka waxawa yani mid keliya noqonnaa waajib ah ra'yigana wuxuu u umuuraha ijtihaadiga a ah laga tilmaamay taasaa laga tilmaamaya laakiin ijmacu ahlisunna waljamaca waxyaalahay ku sugan tahay iyo manhaju ahlisunnati waljamaca wuxuu ahaa inta la waafaqo in la yidhahdo mid keliya aan noqonna sax ma sheikhuna uma jeedo taas sheikhuna taa uma jeedo oo in walaaga lagu xidhaayo kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ummadda waxa weeye ta noocaasi waa shay musallama weeye sheikhuna waa soo sheegay hadal macnihiisu saasoo kale naxwu haada uu noqonay wuxu uhi ama an nakuna axzaaban hada ikhwaniyun min ikhwan muslimiin wahada tabliighiyun wahada salafiyun falaa yajuuzu hada iطlaaqan alwaajibu ana kula hadi alasmaa'i tazuulu wanakuuna ummatan waaxidatan wa xisban waaxidan calaa acdaa'ina inay ummaddii qaybqaybsanto oo kaasina noqdo ikhwaani kaasina tabliiqi kaasina salafi inooma bannaana wuxuu ujeedaa manhajka salafka in la raaco yani markaa ma diidana sheikhu laakiin waxaa jira dadka qaarkood oo manhaju salaf sheeganaya oo dee markaysaga haddana u dhaqmaya sidii markaysaa waxaa firaqa kale iyo markaa kooxaha kale markaa u dhaqmaya kullun yaddaci waslan lileyla waleyla laa tuqiru lahum bidaka yani waxa weeye dacaawa hadday tahay low yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa naasu dimaءa rijaali وamwaalahum cala sabiil xaqiiqa cidda salafka ku sugan sheikhu ma diidana waajibna waxay eh, tahay in dhammaan markaa la noqdo dariiqa salafka in la raaco yani markaa isaga iyo culammada kaleba waa ogol yihin laakiin inuu markaa ruuxu markaa yidhaahdo yani salafi baan ahay haddana waxa weeye dariiqada uu ku dhaqmayo ay noqoto midaan waxba ka duwanayn kuwa firaqa kale ay ku dhaqmayaan oo uu markaa waxa weeye tii teedii tan waxa weeye mid saxan maaha mid saxan maaha waatuu alcallaama ibnu cuthaymiin oo odhanaayo markaysaa waxaa yacni markuu sheegaayo ziyaaradii sheekh rabiicu soo booqday ee qasiim beledkii shiikha ah. waatuu yidhi markaysa markaa yani akhuuna alcallaama rabiic ibnu haadi cala janib yani waxaw min asalafiya salafiyadana ugama jeeda buu yidhi yani xisbi kulli diyaa oo col la ah muslimiinta kale ee waxaan uga jeedaa buu yidhi manhajkii salafku raacaya marka halkaas muxuu iftiimiyey yani manhajka salafka in la raacaya inay tahay markaysaa ah shay fiican ayuu markaa tilmaamaya laakiin waxaa la diidaya inanta inta salafi la sheegto in waxa weeye muslimiintii kale o dhan lala coloobo oo waxa weeye markaa walaa iyo baraa yani markaa lagu xidho yani sheegashada iyo dacwada iyadoo qofkii markaysa markaa xaqiiqa ahaan aanu salafkii raacin waayo salafku markaysa manhajkoodu waa ballaadhnaa hadda ma aragtaa umuuraha ijtihaadiga ah inaan markaa walaa iyo baraa lagu xidhin baa ka mida markaysa markaa waan yani manhajka salafka ya ciddii marka umuure ijtihaadiya ku xidha walaa iyo balaa manhajkii salafka beri buu ka yahi fii hadihi almas'ala siduu ibnu taymiya ba sheegay min ahli bidac inuu yahay waa kii sheegay marka sheegashada la sheegtaa keliya yani ma tanfac ariiqii salafka haddaanu markaysa waa raacay ariiqii salafka haddaanu marka waxa raacay laakiin ariiqii salafka qofku inuu raaco ayaa markaysa waxa muhima inuu sheegtana waxa ka muhiimsan camalka iyo raacitaanka ayaa ka muhiimsan marka waxa weeye calaa kulli xaal inay waxa weeye muslimiintii sidaa u kala qaybqaybsamaan oo isku colaadiyaan yani marka nisbooyinka iyo magacyadaas ay ku colloobaan yani waxa weeye markayse markaa oo yani waxa weeye ummaddii saa u kala tafaraaruqdo yani waxa weeyaan ma saxna waxay sax tahay in markaysaa kitaabka iyo sunnada iyo manhajka salafka ay wada qabsato wada raacdo ciddii qaldantana meel looga soo wada jeedo yani markaysa waxaan laysku xidhiidhiyo itibaaca yani kitaabka iyo sunnada iyo manhajka salafka la raacayo ayaa waajiba ah dhammaanna markaysa marka waxaa la noqdo yadun waaxida la noqdo ciddii kasoo hadhay oo dhan ay noqdaan wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu yani markaa saas yadaa la noqdo ayaa marka waxaa laazim muraadka kolley looga jeedaa saas yada weeye firaqa iyo kooxaha soo darriyeyna wax jiri jiray maaha wakhtigii salafka xaajana looma qabi in la sameeyo mar walbana waxaa dhacaysa firaqi inay sii bataan oo tafaraaruqu sii farabato bato ayaa markiisa waxaa dhacaysa mar walba firaqaasi ay sii bataan waxaana laazima in jamaaca waaxida la noqdo facalaykum biljamaaca biljamaacaat lama odhan adamaarta factazil tilka alfiraqa kullaha yani jamaaca waaxida in la noqdaa laynoo sheegay calaykum biljamaaca waactasimuu bixabli illahi jamiica walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica yani waxa weeye shabaha gaalada la shabahayo waxaa ka mida tafaraaruqooda in laga shabaho walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu yani iyagii xaalkoodiio kaleha shabihina waa laynoo diidaya walaa takunuu min almushrikiin waa laga bedelay haddana min aladiina faraquu diinahum waa bedel waa bedel biicaadati aljaar albedel cala niyati takraari alcaamil bedelku wuxuu ku sugan yahay caamilkii in la soo celceliye in la doonaayo oo la niyeysan yahay ayuu ku sugan yahay marka waxay ka dhigan tahay walaa takunuu min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica ya waxyaalaha tafaraaruqa sababayana waxaa ka mid a yani diinkii wax ka mida in la qaato wax ka midana laga tago ayaa ka mida ya taas ayaa ka mid a saas aawadeed baa allah yidhi min aladiina faraquu diinahum say u kala tafriiqiyeen diinkooda qayb ka midana waa qaateen qayb ka midana waa ka tageen tegitaanka qayb ka mida diinkii ay ka tageen baa waxay sababaysaa inay isnincbaadaan oo isla colloobaan taasay sababaysaa ya wa min aladiina qaaluu ina nasaara akhadna miihaaqahum fanasuu xada mima dukiruu bihi faagrayna baynahum alcadaawata waalbagdaa maxaa coladd nacaybka laysugu saliday yacnii wixii lagu waaniyey wax ka mida ayay ka tageen taasaa sababtii ah ma xukum iyaga ku gaaraa maya kuma gaaraha ma xukum caam ah iyagiiyo kayrkoodba waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum aw qaala bayna quluubikum safafkiinna sinteenoo sinteen ama ilaahay qalbiyadiinna isnacbaysiiyo kala jeediye waatuu sidaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka calaa kulli xaal waxaa la rabaa in marka waxa weeye jaadada la wada qabsado oo mid la noqdo oo kitaabka iyo sunnada iyo manhaju salaf lagu midoobo saasaa waajiba yacni firaqa iyo kooxaysiga iyo waxaasna laga tago oo laga dheeraado waxyaalaha salafku marka aynay yacni markaa la imanin laiska daayo oo laga tago yacni khayrku wuxuu ku jiraa yacni waxa weeyaan ariiqii salafka in la raaco ayaa markaa khayrku ku sugan yahay halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk